bismillaahi raxmaan raxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixsanaad oo suuratu tawba ka mid ah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii munaafiqiinta ahay ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo waramay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sadaqada iyo qeyrkeedaba ku ceegaynaayey wixii markaasi ilaahay uu ka yiri rasuulkiisana uu ku dhahay marka nimanka noocaasa mowqifka lagu beeni lahay haddii maaragtay ay waayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay mowqifka lagu doonayo waxa uu yahay oo alla wuxuuna soo dhahay hadday raalli noqon lahaayeen waxa ilaahay rasuulkiisa ay siiyeen oo ay dhihi lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala ayaana kaafinaaya baniimo kalentood ayuuna wax naga siinayaa rasuulkuna waa naga siinayaa annaguna ilaahay subxaana wa tacaala ayaanu jerinaynaa inuuna deeqo arrintaasaa u khayr lahaa laydhowl ilaahay horo inkastoo ay bilo aakhirkiisa ku jirtay haddana waxaa weeye waxaanu dhahnay waxaan dib ugu soo laabanaynaa maadaama waxaa weeye ayadihii sekada ay kamid tahay dib ayaanu ugu soo noqonaynaa bayaankeeda xagga fixiga ayaanu dhahnay marka sidaas ayaa waxaa weeye ilaah wuxuu nooga warramayaa sadaqada waxa weeye dadka loo iilaayo oo la siinaayo oo asnaabta sadaqada la siiyo sideed gaaraysa ayaa ilaahay halkaa noogu sheegayaa waxaana aayaddasan lagu radinayaa kufaarta qaarkood oo waxaa weeye maaragtay warar beena sheegeen gaar ahaan munaafiqiinta oo haddaynu ka soo waranayno munaafiqiintu waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam sadaqadatan uu aruurinaayo naftiisa ayuu u qaadanayaa iyo ahlu beytkiisa oo asaga ayaa dankiisa u aruursanaya markaasaa ilaahay wuxuu meeshaan ku cadaynayaa sikada hadday tahay faralka iyo sadaqada caadigaada dadka mutaystay inay sideedan shinti ay yihiin sideedan nooc rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ahlu beytkiisana ay ka xariman tahay tashriif oo la sharifaayo iyo tadhiir la dahiraayo maxaa yeele sekadu waxaa layidhi waa awsaaqunaas marka waxaa weeye rasuulka calayhi wasalaam iyo aalkiisuna waa ka sharaf badan yihiin marka ayaga hadiyada iyo hibada mooyaane wax noocaasoo kale inay qaataan uma bannaano weye aayaddan marka waxay ka mid taha layidhi wax la yidhahda qasrulmawsuuf la yidhahdo cala sifa weye oo waxaa laga wadaa ha layidhi sadaqada waxay ku kooban tahay dadka ku sifoobay sifaadkan oo maaragtay sideedda ayagaasaana loo iilayaa cid kaleentood oo wax ku yeelanaysana ma jirto ayadoo la leeyahay sidaas ayay ka dhigan tahay alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala tacaala innamaa in kaleeta maahine waa adaaku xasri weeye waa qasru mawsuufki asadaqaatu sadaqooyinkii macnaa azakawaatu sakooyinkii lilfuqaraa'i fuqarada ayay u sugnaadeenowdha ilaahay waxaa la siinaa haw dhahay ilaahay subxaanau watacaala dekada waxaa la siinayaa dadka fuqarada ah ayaa la siinaa hawdha ilaahay innamaa in kaleeta maahina asadaqaatu sadaqooyinkeedha ilaahay azakawaatu masruufatun waa mid loo iilaayo lilfuqaraa'i fuqarada ayaa loo iilayaa masruufatun waxaa loogu qadarayaa si waxa weeye jaaru loogu tacallujiyo weeye waxaa weeye fuqaradu aladiina laa yajiduuna maa yaqacu mawqican min kifaayatihim dad oo waxaa weeye aanan heli karin wax markaasi waxaa weeye kifaayadooda meel ugaga dhaca oo kaafiyo aanan heli karin ayaa loola jeedaa haa layidhi waxayna arrintaas ku rimoogaysaa haa layidhi shayga inaysan heli karin aslanba weeye haddana aynan shay heli karin ama shay ayaysan heli karin oo waxa weeye markaasi danahooda wax ka qaba karoo kifaayama heli karaan weeye fuqaradu waa kuwaasaa la layidhi iyo walmasaakiini masaakiintow dha ilaahay masaakiinta awogana waxaa weeye aladiina laa yajiduuna maa yakfiihim weye waa kuwo aan heli karin walaxaan ku filnayn waxbaa haystaan laakiin kuma filna weye laakiin fuqarada waxaa dhici karta waxbaba xataa inaysan haysanin ama waxaa weye wax ku filan ma haystaan ama aslanba wax waa la-yihiin laakiin masaakiintu waxaa weeye maskiinka ayaa roon sida hadda imaamuna ashaafici culmo kale ay qabaan oo isagu waxaa weeye wuxuu uga roog yahay wax dartoodu heli karaa doonta iska lahay oo khalid doontooda uu kharqinaayey waa sii ilaahay uu ka waramayo ama asafiinatu fakaanad limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri maxaa yeele niman doon loogu shaqaynaayo ay ahaayeen marka haddana waxaa weye masaakiin baa ilaahay ku tilmaamay marka miskiinku mid waxna haysta haddana waxaa weye wixiisa aysan ku filnayn weeye sidaas ayaana maaragtay qur-aanka sii waafaqsan weeye saasaa markaasaa leeyihi marka faqiirka ayaa aswaw xaalan min almiskiin ahaa leeyihi sahruu sheegna saas wey madhabka imaamuna ashaafici laakiin maalikiyada ragkadantood waxay qabaan inay markaasi waxa weye arrintu maaragtay ay bilcagsi ay oo miskiinku uu ka liiso faqiirka imaamu abuu xaniifana wuxuu leeyahay maaragtay waa isku mid buu leeyahay marka fuqahadu waxay yidhahdaan miskiin iyo faqiir haddii baab layskula sheego farqigaa u dhexeeya laakiin haddii waxa baab aan la iskula sheegin oo qur'aanka meel miskiin lagu sheego faqiirna aan lafdigiisa lagu sheegin ama faqiir la sheego miskiin aan la sheegin waxa weeye midaasay isku wada mid yihiin saasaa leeyihi laakiin waxa weeye culmadan kalantoodo xanafiyada iyo waaba isku mid ay leeyihiin markaasay leeyihin marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala hadda marka kifaayada xataa waa la isku khilaafsan yahay oo hadda waxa weye maalikiyadu waxay qabaan kifaayatu sanay leeyihin shaaficiyaduna waxay qabaan kifaayatu cumrulqaalib weeye oo markaas iyaga agtooda lixdana weye culummada kalentoodna waxay leeyihin maaragtay ah, kifaayadu waxaa weeye markaas xaaladiisay u muuqato ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala iyo walmasaakiini masaakiintow dha ilaahay iyo walcaamiliina kuwa camal falaaya calayhaa sadaqada camal falaaya maxaa laga wadaa dadka waxaa weeye sadaqada ka shaqaynaya sikada kuwa aruurinaayo weye ayaga fakri loo fiirimaayo maskanana miskiinimana loo fiiri maayo oo waxaa weeye mid jaadiye oo soo qaadaayo soo xamaalaayo oo ismeerso keenaayo mid qaasimahoo ahoo dadka ku kala tafaruqinaayo kala geynaayo mid kaatib ahoo wax qonaayo oo karaani ah mid xaashir ahoo wixii maaragtay ah meel iskula aruurinaayo aduu waxa weeye dadkaas ayaga waxa weeye sekada waa la siinayaa loona fiiri maayo xag miskiinnimo iyo xag markaasi fakri loo fiiri maayo ee waxaa loo siinayaa hawsha markaasi ay haayaan ay ahaanaa wax loo siinayaa iyo walcaamiliina kuwa camal falaya oo ka shaqaynaya weeye calayhaa sakadou dha ilaahay sadaqada ka shaqaynaya sakada iyo walmu'allafati kuwa la dumaayo dha ilaahay quluubuhum laabtooda dadka quluubtooda la dumaayo si waxa weeye ay u islaamaan weeye amase waxa weeye islaamkooda u sugnaado waxa weeye niyadoodi way islaameen niyadoodina laciif weeye marka sadaqadaasaa la siinayaa si islaamka niyadoodu ay ugugu adkaato weye ayaa lagu soo dumayaa wey saasaa markaasaa laga wadaa iyo walmu'allafati kuwa la dumaayo dha ilaahay quluubuhum laabtooda ama waxaa loo siinayaa dad ayaga lamid ah inay soo islaamaan amase waxa weeye muslimiinta ay markaasi dhib ay ka daafacaan waa dhowr aqsaama weeye laakiin midda ugu horeysa iyo midda ugu dambaysaa layidhi maantadan waxba la sii cinda imaamuna ashaafici weye maxaa yeel islaamku waa cizoobaala leeyi islaamku waa cizoobaa leeyi oo markaasi hadda nin markaasi waxaa weeye inuu soo islaamo waxma loo siinaayo oo isagoo gaala inuu soo islaamo wax loo siin maayo marka hore arrintu saasay ahayd taas laisku waafasan yahay haddana waxaa weeye inay islaamka wax ka daafacaan waxba loo sii maayo maxaa islaamku waa cishoobay wax loo sii maayo wey laakiin hadda waxaa weeye qofka islaamka inuu ku sugnaado waxwaa loo siinayaa haddana waxaan wax loo siinaynin dad ayaga markaasi waxaa weeye lamida inay soo islaamaan ayagoo kufaara wax loo sii maayo waxaa weeye marka hore arrintu saas waa aheed laakiin hadda waxaa weeye arrintaasi markaasi ma jirto wey waxaa la siinayaa qof markaasi waxaa weeye soo islaamay niyadiisuna ee daciif ah oo xadiisu cadin bilislaam ah wey waa la siinayaa si islaamku qalbigiisa u makansado wey marka horese waxaa weeye dad qabaa'ilaho maaragtay qabaa'ilka carabta kuwa u waaweyn oo madaxda ah wax la sii jiraa ley si waxaa weeye nimanka kale usoo islaamaana ley oo nudaradaho kufaarta qaarna waxaa loo sii jiray inay markaasi gaalada muslimiinta ay ka daafacaan oo ay ka celiyaan wey maadaama wax la siinayo laakiin haddii masalanba hay-adda muslimiin ay yihiin oo iyagoo muslimiina saas loo siinaayo haddii waxa weye hadda fakriga waxaas aysan ku qumin lama sii karaayo sida markaas hadda loo badan yahay oo jamhuurta ay qabaan wey iyo wlkaarimiin ou dhah ilaahi subxaana watacaala ah, ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala iyo wafi riqaabi wa fii fakir riqaabi oo rafakinta ku ahaaday wafi riqaabi ou ilaahay oo rafakinta ku ahaaday riqaabtu waxaa weeye dadka mukaatabiinta weye oo addoon markaasi waxaa weeye mukaataba oo la kitaabaynaayo oo ninkii sayidkiisa ahay uu leeyahay intaas intaasaan kuu kitaabeeyey haddaad gudatana xur aad tahay saasabtuka calaa kada wa kada fain addayta fa anta xurun weye nin saas la yidhi asagana waxaa la siinayaa sikadaa waxaa laga siinayaa si waxa weeye nujuumul kitaaba kitaabada xoolaheeda isaga wax isagaga bixiyo ugu kaalmaysta weeye ninka markaasi kitaabeeyana asagana inuu wax ka rido ayaa la doonayaa sida noo imaan doonta suuratu nuur haddii ilaahay yidhaahdo marka mukaatabku kaas weeye addoon la leeyaha weeye si oo markaasi nin xoog lehoo ammaano iyo markaasi awood leh awqaadda waxa uu shaqaynayaa oo sayidkiisa intii uu nasa lahaya asuu markaasi u soo shaqeeyo iska gudaaya si waxa weye u xoroobo qofka arrintaas ku mashquulsan isagana waa la siinaya zikadaa wax laga siinaya saasaa markaasaa leeyahy laakiin imaam maalik imaam axmed waxay qabaan waxaa weeye raqiiq oo kaamila ah. ayaa maaragtay yaa la shiray haydhiidii nin mukaataba wax la sii maayo laakiin addoon oo raqi ah ayaa markaas sayidkiisina wax la siiya laga horaynaya ah, marka hadday curuubana wilaayadiisa waxaa iska lehinayay markaas muslimiinta abuu xaniifa wuxuu leeyahay waxa weeye raqabadiisa qaar ka mida ah ayaa la xuraynayaa marka inta kalentoodne waxa weeye Eh, isaga ayaa markaasa iska iska guda wey taasuu markaasu leeyahy taas noocaas ayaa jira haddaa fiqiga waa laisku khilaafsan yahay aayadda iyo walkaarimiinow dha ilaahay kuwa deynaaday kuwa deynaada waxaa weeye ahlu deynka weeye ah, inistadaanuu ligayri macsiyatin hadday wax u daynsadaan si aan macsi ahayn weye amase macsi way u deynsadeen laakiin waa ka tooba keeneen haddana waxaa weeye eh, wax ay maalkii deynka lagu lahay isagaga bixiyaan haystaan ama waxay u daynaadeen islaax laakiin deyn weyi dad ay markaasay heshiisiinayeen xoolo ay ku heshiisiyahayen dad ay ku maslaxaayaan ayaa deyn ku galay laakiin waxaa shardiga markuu xoolaha ku heshiinayo deynka qaadaayo inuu isagu naftiisa ou laasimiyo isagu saaro taasaa laabud ah weeye ee laakiin haddii isla waddada ka qaadaysa ad ka qaanaamaysa saas hadduu ku qaado waxba laga siin maayo maxaa yeele qaladaysaasuu ku tahay weye laakiin adaa iska bixaysi asagoo niyadiisa ay tahay bawtaas ku qaade oo islaax biinanaas uu ku sameeyo waa loogu kaalmaynayaaho zekada ayaa wax laga siinayaa ah, masalan wuxuu ka baqay laba qabiilo ayuu wax uga baqay inay fidna ka dhacdo oo dooda ay dhex taalan masalanba amba qabiil la dilayaa jiro maba iska dileen arrintaas marka waxaa weye maal ayuu markaasu ku kala jabarayaa weye ah, marka arrintaas waxaa weeye way qaboojinaysaana fidnada meesha taalla fidnadaasuu ku dejiyey qofka arrintaas wax ku galay waxaa waa loogu kaalmay sakada wax laga siinayaa iyo walqaarimiin oo ilaahu kuwa deynaaday iyo wa fii sabiililaahi ilaahu jidkiisa ku ahaaday wafii fii sabiililaahi waxaa weeye alqaa'imiina biljihaadi weye kuwa jihaadka uquma weeye miman laa shay'a lahum walow akhniyaa weeye qaarimiinta xataa laftirkooda qaninimo loo fiiri maayo haddiiba arrintaas laga helo waxaa weeye maaragtay waa la siinayaa qoladan oo markaasi mujaahidiintani waa dad oo markaasi ayagu mutadawiciina oo jihaadkaasta ku tadawucaayo oo ma ahan kuwa ciidanka caadiga ahoo mushaarka qaata kuwaas kuma jiraan weye diiwaanulmurtaziqa ayaa layidhaah hadday ku qoran yihiin waxba laga siimaayo dad ayagu waxaa weeye isqoray oo sidaas ku jihaadaa loola jeedaa oo waxaa weeye waxaa loo iibinayaa aaladii hubsi iyo maaragtay waa wixii kalantood oo ay ka maarmi karin weeye waxau dhacda maaragtay imaamu daawuudku waxau dhahay dadka dalabatul cilmiga ah oo cilmiga dalbaayo oo oo markaasi haddana cilmiga darashadiisa aad iyo adigu mashguulsan waxay leeyihiin inay zakada qaataan xoolaba ha lahaadaano ninkan daalibulcilmi weeye qaniba ha ahaado maadaama cilmigii dalabatulcilmiga uu ku jiro qaniba ha ahaado waa qaadanayaa saas waxaa qabta madhabta maalikiyada weye wacasawoga markii xaqoodu baytumaalka uu ka go-a weye hadda maanta biltimaal muntadima ma jira wey maxaa yeele ayaga laftirkooda mujaahidiin waaye cilmi ay wax ka keenayaanoo saasuu dad u baranayaan laftirkoodu waxay soo gelayaan wafii sabiilahayay soo gelayaan iyo wabni sabiili jidka inankiisaw dha ilaahay ibnu sabiilka waxaa weeye mid safarkiisa oo go-ay weye safarka ee goodka oo go-ay waa in markaasi qabriga beledkiisa ku aado asagoo waxaa weeye belediisa kamaraayo meeshiisa kada laga bixinaayo ayaa meeshaasay saasku uga dhammaaday laakiin waxaa la rabaa safarkiisa inuu safar oo kayru macsiya u yahay haddii safarkiisa safaru macsiyo yahay laftiisa mawd wax looga baqee waxba la sii maayo haduusan ka tuuba keenin waxaana lagu siinayaa shardi waxaa ahaa layidhi inuusan markaasi uusan ahaynin nin markaasi waxaa weeye musalifku waa inuusan ahaynin saasaa ah, la rabaa muslif waa inuusan ahaynin haddii waxaa weye muslif uu yahay waxaa weeye waxba la siin maayo marka hadda qofkaas safarkiisii zaadku waa go-ay qaniba ha ahaado galabkiisa waa la siinayaa wey iyo wamisabiili jidka inankiisa odha ilaahay ayaa la siinayaa sideedaasna hadda waxaa lagu gaabso karaa saddex ayaa looga gaabso karaa saddex oo min kulli sinfin ah waa lagu gaabso karaa laakiin ka yar laguma gaabsan karo oo qof waxaa weeye zakadii waxaa weeye hal qof laguma tuhi karo hal qof waxaa weeye layskama sii karo saddexaa intaasa maaragtay inta ugu saddexaa lagu gaabsan karaa wey qofka haddii waxa weye sakadii hal qof kaliya waxaa weye uu ku raro ma anfacaysa weye sakadkama gudmayso fariidatan fariido wey dhah ilaahi subxaana wa tacaala ah, ficil muqadar ahaan laysaga nasbinayaa fariidatan farada allaahu daalika fariidatan ay dhigi kartaa ah, ilaahay subxaana wa waa faral yeelataas fariidatan faralyeelid fariidadan min allahi ilah xaggiisa ka ahaatay wallaahu allana caliimun alli ku cilmile weye khalqigiisa xakiimun alli kolkiigan weyduwa wuxuu kancaynayo marka ma banaano sikada in loo sarfiyo oo loo iilo intaas lasoo sheegay waxaan ahayn wey marka laakiin waxaa layidhi laa yajibu calaa saaxibilmaalaa layidhi idaa qasama alcusri bal yasi daa taafus min kuli sinfinaadi saada sheegayna weye marka ilaah wuxuu yidhi subxaana watacaala waa taasu fariilo weeye ilaahayna khalqigiisa caalim ayuu ku yahay shay walbana ilaahay mawdiciisa ayuu dejinayaa wa min munaafiqiinta waxaa kamid mid howdha ilaahay alladiina kuwa yu'diina nabiya nabiga dhibaaya kuwa nabiga dhibaaya calayhi salaatsalaamu waxaa ka mid ah a ceebaynta ah ay ceebinayaan warkiisa oy gaalada ay u guurinayaan ayaa ka mid a ah. ilah wuxuu yidhi subxaana watacaala wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid a alladiina kuwowdha ilaahay yu'diina nebiya nabiga dhibaaya aayaddan waxaa layidhi sabnasuulkeeda wuxuu ahay jamaaco munaafiqiinta ka mida ayaa nabiga ka warrameen baa layidhi waxayna ka sheegeen waxaan nabiga laa'iq u ahayn qaarkood qaarka kale waxay u dhaheen war arrintaas ka joogtada kalaamkaas si waxaa weeye warkaasi maxamed uusan u gaarin oo markaasi waxaa weeye dhibaata aysan nooga imaanin nin la dhihi jiray jalaas ibnu suwayd la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan doonaan dhahaynaa waana u utageynaa maxamed waana inkiraynaa waxaan ku qowlna waana dhaaranayna asaguna waa ah, noo rumaynaya maxaa yeele faina fainamaa muxamedun udunun ow dhah maxamed dheg weeyo wixii ou maqlo iska ou iska qaadanaya markaasuu dha ilaahay wa minhum munaafiqiinta waxaa ka aladiina kuwa yu'duuna nabiya nabiga dhibaayow dha ilaahay kuwa nabiga dhibaaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ka mid aw dha oo wayaquuluuna ku qowlaaya marku warkaas ka jooga la yidhaahdo si nabiga calayhi salaatusalaam uuna u gaarin kuwa maxamed idunun dheg waaye dhahaayo saasay leeyihiin marka wa minhum aladiina yu'duuna الnabiya wayaquuluuna huwa udunun qul udunu khayrin lakum yu'minu biاllahi wa yu'minu lilmu'miniin waraxmatu liladiina aamanuu minkum aladiina yu'duuna rasuula allahi lahum cadaabun aliim yaxlifuuna billaahi lakum liyurduukum allah warasuuluhu waxaqu an yurduucu in kaanuu mu'miniin marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa minhum waxaa ka mida munaafiqiintawdha ilaahay aladiina kuwa yu'duuna nabiya nabiga dhibaayo oo wayaquuluuna ku qowlayo markii laga nahiyey arrintaas huwa muxamed idinu dhib weeye yasmacu kula maa qiila lah weye waxa weye wax allaala wixii loo sheego iska maqlaayo weye waan iska aqbalaya haddaan u dhaaranno waxaa weeye markaasi waa naga aqbalaya waana noo rumaynaya bal waxaa u jira hawdha ilaahay idinu khayrin kuwa maxamed isoo qadiro waxaa u jiradaa idinu khayrin khayr dhegteed weeye oo lakum idinka idiin sugnaado idinu khayrin khayr dhegteeda weeye macnaha mustamicu khayrin weeye khayr mid maqlo weeye oo lakum idinka idiin sugnaado maxamed waxaa weeye khayrku idin dhegeysta ee shar ma dhegeysto bal waxaa tidhahdaa idinu khayrin khayr dhegtiisa weeye oo lakum idinka idiin sugnaanta yuminu waa rumaynayaa bilaahi alla ayuu rumaynayaa wa yuminu lilmuminiina muminiintana waa u rumaynaya rasuulku calayhi salaatusalaam ilaahayuu rumaynaya mu'miniintana waxay sheegaan waa u rumaynaya u khabraan weeye gowrkoosto wax uma rumeeyo adinkuna iimaanka adigu soo gambanaysiin waraxmatu naxariis weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam liladiina kuwa ayuuna raxmad u yahay aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka miya rasuulka calayhi salatu wasalaam muminiinta raxmado u yahay waraxmatu naxariis weeye oo liladiina kuwa u sugnaaday aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinka mid howdha ilaahay waladiina kuwa yu'duuna dhibaayow dhahay alle rasuulallahi leh rasuulkiisa dhibaaya lahum waxaa u sugnaada kuwaas cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun mulimin oo xanuujiya ilaahay rasuulkiisa kuwa dhibaaya oo ceebaynaaya oo tanqiisinaaya cadaab aliima ayaa u sugnaadow dha ilaahi subxaana watacaala waladiina kuwa yu'duuna dhibaaya rasuulallaahi leh rasuulkiisaw dha ilaahi subxaana watacaala lahum waxaa u sugnaada kuwaas cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya ayaa u sugnaaday nimanka hadda aynu kasoo warramayna ayaa ka mid a raggaasaa ka mida marka waxay iska leeyihiin cadaab aliimay iska leeyihiin qof allaala qofkii rasuulka dhiba oo nabiga calayhi salaatusalaam dacniyo oo dura oo wax ka sheega waxaan rasuulka uusan ahayninoo xun ka sheega waxa weeye ilaahay wuxuu u yaboohay cadaab aliima inay la kulmaayeen alla haddana wuxuu yihi subxaana wa tacaala yaxlifuuna way dhaaranayaan owdha ilaahay bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan lakum idinka idinkugu dhaaranaan muminiinow ah, waxyaabaha idinka soo gaaraya markaad wax ka weydiisaan oy nabiga ka sheegaayana calayhi salaatu wasalaam ilaahay bay idinkugu dhaaranayaan inaysan waxaas aysan imaan waa niman markaasi dhaartaas gaataan ka dhigtay ah, waxaa la sheegay aayaddan ayadana waxaa la yidhi waxaa kuma gaadhay dad munaafiqiinta kamida mida ah. waxaa ka a ninkaa da soo sheegay janas ibnu wadiicata ibnu markaase waxa weeye rasuulka calayhi salaatusalaam ayay wax ka sheegeen kolkaasoo waxay yidhaahdeen maxamed waxa uu sheegaya xaq hadday yihiin fa naxnu sharun min alxamiiray yidhahdeen dameer waanu ka shar badan marka waxaa agtooda joogi jiraa hulaam oo la yidhaahdo eh, caamir ibnu qays la yidhaahdo canugaas yarkaa ayaa maqlahay markaasuu nabiga inuu yimid ayuu wiilka u sheegaal waxay nimankaas ka sheegaayaan rasuulku waa u yeeraa layidhi alayh salaatu wasalaam markaasuu su-aalay way inkireen wayna dhaarteen baa layidhi oo weliba wuxuu yidhahdaa caamir ninka la yidhahdo been buu sheeg waana naga been sheegaya marka caamir isaguna wuxuu ku dhaartaa la yidhi inay ayaguna been sheegaayeen inuu ayagu been sheegaayana ilaahay soo saarama markaasuu dha ilaah yaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan lakum idinka idinkuu dhaaranayaan liyurduukum inay idin raalli geliyaan oo ilaah inay raalli idinka dhigaan hase yeeshee wallaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yurduuhu inay raalli geliyaan ah, wallaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa axaqu ku xaqnimo badan an yufnuuhu inay raali geliyaan ow daacada ay ku geliyaan in kaanuu hadday ahaadeen mu'mina kuwa mu'miniinu xaqa weeye haddii kalantood waxa weeye waa kaadibiin weeye been bayna sheegaayaan saasaana arrinta ay ku caddahay weye alam yaclamuu miyaysan ogsoonayn ow dha ilaahay annahu biannahu sha'niye man yuxaadidilaaha alla ruuxi khilaafa wa rasuulahu rasuulkiisana khilaafa fa ana lahu ruuxaas inay u sugnaatay naara jahannama jahanamo naarteeda u sugnaatay khaalidan xaalayaashii ku waarayo fiihaa naaru jahanamo ku waaraayo daalika kaas oo naarta lagu waarane alkhizyu hoog weeye alcadiim oo weyn alam yaclamu miyaysan ogsoonaynoon ilaahay waa istifhaamu linkaari wa tawbiiq weeye annahu biannahu sha'niye man yuxaadidilaaha alla ruuxi khilaafo oo ilaahay la dhinacsama iyo wa rasuulahu rasuulkiisa kaanna lahu inuu u sugnaaday naara jahanama jahanamo naarteeda u oo lagu joojinaayo khaalidan xaalu yahay ku waaraya sidaa naaru jahanamo ku waaray daalika kaasina naarta lagu waaro alkisyu hoog weyn odha ilaahay alcadiim oo weyn yaxdaru munaafiquuna munaafiqiintu waxay ka baqayaan an tunazala in la dejiyo calayhim korkooda odha ilaahay mu'miniinta inuu soo dejiyo suuratun suurad suuraddaasoo tunabiu mu'miniinta u warramaysa bimaa fii quluubihim munaafiqiinta laabtooda waxa ku sugan qul waxaa u jira odha ilaah istahzi uu joos joosa in allaha alla muqrijun kii soo daahirinayo weye maa taxdaruuna waxaad ka digtoontihiin ilaaha soo bixi doono ilah wuxuu yidhi yaxdaru munaafiquuna munaafiqiintu waxay ka cabsanayaan an tunazala in la dejiyo ama an tunzala calayhi mu'miniinta suuratun suurad suuradda waxaa weye qayb un qur-aan kamida weeye suuraddaasoo tunabihu mu'miniinta u warramaysa bimaa fii quluubihim munaafiqiinta laabtooda wax kasta oo nifaaqa weye isla markaa way jeesjeesaayaan kuw waxaa u jiraala ilah israel wuu jeesjees amarkaanu xaqiiqo maana waa amru tahdiidaada waa loo goojinaya in allaha alla mukhrijun waa soo daahirinayaa maa taxdaruuna waxaad ka digsoon tihiin oo ilaahay nufaaqiino banaanka soo dhigaya walawallaahi ayuu dhah ilaahay in sa'altoo madaad ka su-aasho joosjoodka ay kugu joosjoosayaan munaafiqiinta qur-aankana ay ku joosjoosaayaan ayagoo haddana ku raacaaya layaquuluuna waxay ku qowlayaan ay ku qowlayaan ayagoo cudur daaranaya innamaa in kaleeta mayna kunnaa annagu waxaannu ahaynay naquulu inaanu maquuranayno oo wanalcabu aanu cayaarayno qul waxaa u tidhahdaa abilaahi alla iyo wa aayaatii aayaadkiisa iyo wa rasuulii rasuulkiisa bimaa kuntum ahaateen tantaasiina ku jeesjeesaysiin ma ilaah iyo rasuulkiisaa jeesjees kale oo wax wadada lagu mara ah aayaddan hadda marka niman munaafiqiina ayuu ku soo degtay oo laba iyo toban ahaay oo rasuulka calayhi salaatusalaam u istaagaa waa layidhi meel caqaba ahoo buura markii nabigu tabuuka uu kasoo noqday rasuulka calayhi salatsalaam meeshaasi ugaga tuuraan marka uu soo maro ay markaasi waxa weeye arrintaa ay sameeyaan waxayna ku soo dhownteenbaa weye habeen mugdiya weeye rasuulka calayhi salatsalaam say jibriila u sheegay wax nimankaasi ay doonaayaan markaasuu nabigu waxaa u diraan layidhi nin maaragtay geelooda ama awbtooda midiga ka garaaca nabigana waxaa la jira nin la yidhaahdo cumaar ibnu yaasir camaar ibnu yaasir oo markaas halka nabiga hogaaminaayo iyo suraaqata oo isaguna la hogaaminaaye markaasuu nabigu xuluufo bin yamaan wuxuu dhahay geela nimankaas wejiga ka garaacu dhahay markaasuu garaaco ka durjiyey meeshii nabigu soo marayo markii aayaddan ay soo degtay ayaa xuluufo nabigu waxau ku dhahay ma garanaysaa qoonka aad meesha ka burisay markaasuu waxau dhahay ma garanaayow dhahay markaasuu nabigu munaafiqiinta waayu dhahay gasaha se yeeshee aayaddaas casharkeenna damaan ku dhammaystiraynaa casharkeenna intaasiisa ogyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda lixdan iyo lixaad oo suuratu tawba ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay xaalulmunaafiqiin ayaa ilaahay nooga soo warramay aayadihii ka warramayey oo casharkeenna hore iyana ku soo jiray ilaahay marka wuxuu nooga soo warramay aayaddee casharkeenna hore u dambaysay ee nusuulkeedii ayaynu ku dhex jirnay marka waxaa weeye nimankii munaafiqiinta ahay oo isku dayay rasuulka calayhi salaatsalaam tabuuka markii uu ka soo socday buur marka meel ahoo caqabo ahoo buur sarayso oo ay ka hoosayso amase tog amase god dheer uu ka hooseeyo inay nebiga calayhi salaatsalaam buurtaas hashiisa uu saaray ina ka nixiyaan hasha ama ay girlaabaan waxa weeye meeshaas ay ka tuuraan oo nabigu inuu ku dhinto doonaayey nimankii noocaas ah oo ku fashilmay ayaa ilaahi subxaanahu watacaala nooga soo warramayey marka hadda nimankaas rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxau u diray ninka la yidhaahdo xudayfa binulyamaan saaxiibu siri rasuulillaah markaasuu nabi waxau dhahay nimankaas gaadiidkooda geeda ay wataanuu dhahay garaac au dhahay marka xudayfa ul ayuu kala dhex kacay markaasuu garaacaa layihi ilaa uu ka fogayo waddadii markii waxaa weeye meeshii uu ka soo degtay aayaddaani ay soo degtay ayaa xudayfa nabigu waxau xudayfa ku dhaha layidhi hal carafta man ilqowm axaddan ah, hal carafta min alqowmi aan dhihilahay axaddan qoomka waxaa weeye cid ma ka taqaana nimanka waxaa weeye aad garaacaysay gaadiidkooda nin ma ka garanaysaa markaasuu xudayfa wuxuu dhahay ninna ka garanayo rasuulkiiso markaasuu rasuulku waxau dhahay inahum fulaan wa fulaanu hebel iyo hebel weeye ilaah nabigu dhammaantood oo ka tiriyaa layidhi rasuulka calayhi salaatu salaam ilaah ayaa ogeysiyey markaasuu xudayfa wuxuu dhahay hallaa bacasta ilayhim man yaqtulumuu dhah rasuul allow maad u dirsid rag soo laaya nimankaas nimankii isku daygaa sameeyey in la laayo weye markaasuu nabigu waxau dhahay akrahu an taquula alcarabu lamaa dafiran lamaa darfira biasxaabihi aqbalay biqatlihim weye waxaa u nabigu dhahay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele siyaasad waa la doonayaa islaamku siyaasaduu iska leeyahy nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanan u leynaynin waxaan kahanaya haw dhahay inay carabu tidhaahdo dadka annaga cadowgeena moxamed asxaabtiisii asagu markay soo guulaysteen ayuu qaar ka mida laayey marka waa nin isagu raba iska yeelaayo aan naxariis lahayn asagoo shee waxaa noogaga filan cudur la yidhaahda maaragtay la yidhaahda maradu dayla la yidhaahdo waa cudur waxa weeye kulayl ah oo waxa weeye garbaha garba gooyaha la yidhaahdo oo ka soo dhalanaya halkaas waxaa weeye cudurka soo baxaayo oo finanahoo cudur halisa weye oo xabadka u degaayo markaasi qofku ou la-anaayo waxaa la sheegaa layidhi nimankii munaafiqiinta ahay oo isku dayey makrigaas cudurkii maaragtay la dhihi jira dayla cudurkaasaa laayaa layidhi taas kaasaa nooga filan ou dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka qoladaasaa ilaah u noogaga soo warramaayo ilaah wuxuu yidhi subxaanau watacaala haddana waxaa layidhi markii qaswada tabuuka loo socday nabiga ayay wax ka sheegaayaan oo hadallay waxay ku hadlaayeen waxaa ka mid ah waxay ku hadli jireen hayhaata hayhaata dheer oo dheeray yidhaahdeen yuriidu haada rajul ninkan wuxuu doonayaa inuu xusuuru shaam dufaysyadu shaam iyo qusuurtii oo furtou doonayaa wararkaasi waxaas wax suurtagelaya maahan ay waddada ku maraayeen aa layidhi marka ilaahay nabigiisa u dhaalacsiyaa layidhi markaasuna waxau ku dhahay waxaas iyo waxaas ma dhahdeen markaasay mayay e dhahin ilaahaan ku dhaaranaye wax arrintaas kamida manaan dhahinu yidhaahde ah, wax markaasi asxaabtaada arrinteedaana kama hadlino yidhaahde laakiin waxa weeye sheeko oo waddada aan isaga marayno isku madadaayinayno si safarku noogu soo gaabto waanu iska wadi jirnay saasa yidhaahdeen markaasaa waxaa ilaahay uu ka warramayaa arrintaas ilaahay subxaanahu watacaala waa ka warramayaa marka ilaahay markaasu wuxuu dhahay wallaahi in sa'altum haddaa su-aashida ilaahay na soo dhahay casharkeenna horo ee haddaa su-aasho istizaha ay samaynayaan oo adigana ku jeestaysaan qur-aankana ku jeestaysaayaan layaquuluuna waxay ku qowlayaan iyagoo cudur daaranaya inamaa in kaleeta mahayna kunnaa waxaanu haynay naquulu inaanu dabaalanayno oo wanalcabu aanu ciyaarayno war sheeka sheekay naga ahed waxaas oo waddada inaanu ku marno oon ku goyno ayaan ula jeednay fasilna kama lahayn marka ilaahay wuxuu yidhi waxaa u tidhaahdaa daalimiintaas abillaahi alle iyo wa aayaatii aayaadkiisa iyo wa rasuulii rasuulkiisa miyaad kuntum ahaateen tastahzi'uuna ku jeesyeesaysiin warba ilaahay aayaadkiisa alle iyo aayaadkiisa iyo rasuulka miyaad jeesjees gala laa weeye laa tactadiruunahow dha ilaaha cudur daarana arrinkaasa cudur daarana qad xaqeeqeen safartum waad kufriseen bacda iimaanikum iimaankiini bacdigiisa hadda iimaan marka horeba ma lahayn munaafiqiintae waxaa laga wadaa wix aad daahirsateen ayaa arrinta hadda aad samayseen markii loo fiiriyo waxay keenaysaa kufrigay keenaysaa waxaana kufri ku mooye bacda daalika weye qad xaqeeqee kafartum waad kufriseen bacda iimaanikum rumayntiini bacdigeeda ah, rumayntiini bacdigeeda ayaad kufriseen in macfu haddaan cafino can daa'ifatin daa'ifo oo minkum idinka ah. idinka mid a ah oo qolo idinka idinka mida waxaa weeye ikhlaas ay la timaaday kufriga kasoo soo noqotay munaafiqnimada weeye mucadib waanu cadaabaynaa howdha ilaahay daa'ifatan daaifa waanu cadaabaynaa biannahum bisaabi annahum basaabkeeda ayaanu ku cadaabaynaa ayagu kaanuu ay ahaadeen muslimiina kuwa muslimiina oo waxaa weeye daa'ima nifaaqa weeye istisaa weeye ilah wuxuu yihi subxaana wa in nacfu ayuu dhah ilaahay haddii aani caso ambase in yucsa gabadada camarka haddii la casiyo weeye an daa'ifatin daa'ifo oo minkum idinka idinka mida nucadib waanu cadaabaynaa amase ah, amase waxaa weeye in yucsa can daa'ifatin minkum tacadab layidhaha tacadab waa la cadaabayaa daa'ifatin ah, daa'ifo ayaa la firqo oo idinka idinka mida weeye oo hadda waxaa weeye qolada markaasi ah, waxaa weeye la cafinaya waxaa kamid ah insan waxbaas laga timin inaa u jira naqshay ah, ibnu xamiir la dhihi jiray ninkaas waxaa layidhi markii hore munaafiqiinta ku jiraa layidhi laakiin markii dambo islaamnimadiisa islaamnimo waxay noqotay ah, waxaa kaloo la dhihi jiraabay jaxshi ibnu xumeyrna waa la dhihi jiray ninkaan wax islaamnaa layidhi islaamnimadiisu waa wanaagsaanataa layidhi marka isaga waxaa weeye nimanka munaafiqiinta waa la qusli jiraa layidhi ah, waa qusli jiray laakiin saas warka nabiga marka wax laga sheegaana ma dhex geli jirin baa layidhi waxyaabaha uu ka maqlaaya qaarkoodna waa ku inkiri jiraa layidhi aayaddan markay soo degtay ayuu nisaabay ka tooba keenay markaasuu wuxuu dhahay baa yidhi allaahumma innii laa azaalu asmacu aayatan taqra'u takshaciru minha aljuluudu wa taktaqu minha alquluubu allaahumma ajcal wafaatii fadlan fii sabiilika laa yaquulu axadun anaa qataltu anaa kafantu anaa dafantu ninkaas niga ablahu ahay ninkaas wuxuu dhahay baa layidhi aayaddan markay soo degtay horta waxaw madaxbanahu ka tooba keenay markaasu wuxuu dhahay ilaahayow ka insuulaayo inaan maqlaayo aayad oo aad maaragtay akrinaysid quluubtuna waxaa weye ama juduuddu arkuhuna waxaa weye ay la gilgilanayeen iyo quluubtuna waxaa weye oo la baqayso ilaahayow wafaadkayga geeridowda ka yeelow dhahay dil laygu dilo jidkaadoon jihaad aan ku dhintay oo haddana axad ousan dhihin anaa dhaqay anaa kafaniyey anaa duugay marka ninkan waxaa layidhi maalinta la yidhaha yowmulyamaama oo dagaalka uu ka dhacay maalintii musaylamatulkadaab ninkii nabinimada sheegtay lala dagaalamaayey ninka maalintaas ayaa la asiibaa layidhi oo yaa wax ku gaareen waxaa la yidhi axad muslimiinta ka mid ah. oo markaasi waxa weeye gartana waa la waayaa layidhi meesha ninkaas waxa weeye lagu dilay ama waxa weeye goobta le oo ku dhacay alaana saasuu ku maqan yahay ninkaas la yidhahdo maaragtay jaxsh ibnu xumays saasuu ku maqan yaha layidhi maxaa yeele markiisa uu ilaahay weydiiy meel uu ka baxay lama yaqaan ninkaas marka waa karaamo ilaahu subxaana watacaala <coughs> addoonkiisa ilaahay uu ku karaameeyey almunaafiquuna la ilaahay nimanka munaafiqiinta munaafiqiinta waktiga nabiga alay slam saddex boqolay gaaraaye waxaa raiiskoodu ahay cabdullah ibn bunsaba munaafiqi weynaay almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta la ilaahay iyo walmunaafiqaatu naagaha munaafiqaadka naago munaafiqaad ahaa jiray ayaguna waxay gaaraayeena layidhi nabiga wakhtigiisii boqol iyo toddobaatan haween ahoo munaafiqaad ahaa jiray maxaa yeele ragga keliya munaafiqiin ma almunaafiquuna nimanka munaafiqiinta ah udha ilaahay iyo walmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka bacluhum barkood owdha ilaahay min baclin kaa'inu min baclin dharka kale ayuu ka ahaaday bacluhum barkood min baclin dharka kale ayuu ka ahaaday waxaa laga wadaa mutashaabihuuna fi diini weye diinta isku shabahaan saabcaa lishay ilwaaxidi weye shay keligiis oo isaga mid yahay aw idin isaga mid yihin waa midaysan yihiin weye maxaa yeele munaafiqnimadaas diintaas nifaaqaa ayay ku midaysan yihiin weye marka amar waaxiday islahay islaamay ku fulansan yihiin raggaas iyo haweenkaas munaafiqiintaa weye yaamuruuna way farayaanow dha ilaahay bilmunkar munkarkay farayaan munaafiq waxaa weeye waxau faraa munkarkay dadka faraa ya'muruuna way farayaanow dha ilaahay bilmunkari munkarkay farayaan kufriga iyo macaasida ayay farayaan wayanhowna way roogayaanow dha ilaahay canilmacruufi macruufkana way roogaya munaafiq saas weeye munkarka dadka waa faraya isaguna waa fartoomi macruufkana waxaa weye way reebaan wayanhowna way roogayaan canilmunkari canilmacruufi anila macruufkana way reebayaan oo wanaaggana waxaa weeye waa ka hortegaya waa caadawada weeye saas weye iimaanka iyo daacada ilaahoy way ku hortegayaanoo ma ogola weeye haddana alla wuxuu dhahay wayaqbiduuna way laabayaan aydiyahum gamcahooday laabayaan gamcaha waxay ka laabayaan infaaq fii sabiililah weye ilaahay daacadiisa wax lagu bixiyo wayaqbiduuna way laabayaanow dha ilaahoy eydiyahum gamcahooday laabayaan waxay hadda gacmaha laabidooda kinaayo ay ka tahay can cadamil infaaq weeye waxbixin aan wey waxbixin la'aan maxaa yale qofka waxbixinayo shanigiisu waxaa uga yaalaydi basfulyadi gacanta inuu fidiyo qofka mubtigaane shanigiisu waxaa wey gacanta inuu laabo wey gacantiisu waa laabantila kama baxayaan ah, munaafiq marka waxaa weeye bakiilna waa maxaa yeele qofka bakiilka ahu bakligu inkastoo dhalasho ou u badan yahay oo qariiso ay tahay haddana waxaa weeye qofka munaafiqa ahu bakiil waa yahay maxaa yeele waxau bixinaayaba ma rumaysnaba weye marka bakligu waxau keenaa nifaaquu keenaa wayaqbiduuna way laabayaan eediyan gamcahooday laabayaan nasullaaha allay halmaameenow ilaahay kuwa ilaahu daacadiisay ka tageen nisaanka macna tarki weeye nasullaaha ay tarakuu daacatallaahi ilaahay daacadiisay ka tageen marka waxa weeye daacadii bay ka tageen ilaahay subxaana watacaala fanasiya goodna ilaahay waa ka tegey isaguna alla waa halmaamay oo ilaahay lutfigiisii naxariistii iyo wax khawrkii alla uu fari lahay ayaa ilaahay isaguna kala tegey maxaa yeele markay daacada ilaahay ay ka tagaan oo waxa weeye ay kamid tahay in macruufka la faro munkarkana la reebo xoolaha la bixiyo yadda wax laga bixiyo arrintaas markay ka tageen ilaahay isaguna ludfigiisuu kala tegey naxariisiisuu ka qaatay marka waxaa weeye faa'iido indhowr ma jirto fa nasiyahum alla subxaana watacaala waa ka tegey oo ilaahay isaguna waa iska halmaamayo danka mala ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta u dhe rag ahwan waxay yihiinba hadda meeshaan raggi a waa layska qalibayaa in almunaafiqiina munaafiqiintuu dha ilaahay hum alfaasiquuna waa kuwa faasiqiinu dhahay munaafiqiintu faasiqiin weeye alkaamiluuna weeye markaas fi tamarudi waalfisq weeye walibhaari fii mawdic ilmaal alayhi waalizaaji taqriir ilaahi wuxuu yidhi subxaana watacaala ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ahu hum alfaasiquuna waa kuwa faasiqiin oo ilaahay daacadiisa ka baxa marka markii laga soo warramo sifaadkooda ilaahay wuxuu nooga warramayaa ma'aalkooda oo alla wuxuu looyahay wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka iyo walkufaara gaalada naara jahannama jahannamo naarteedaa ilaahay u yaboohay khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa naaru jahannama ku waaraya wacadallaahu alla wuxuu u yaboohowdh ilaahay hadda meeshan waa kaa sumeeye wacdiga waxa wanaagga ahaa loola jeedaa laakiin hadda waxaa weeye shar ayaa loola jeedaa meeshaan oo wacdiga waxaa loo isticmaalaa khayrkaa layidhi shartana waa loo isticmaalaa marka hadda meeshaan waxay ku kala tegaayaan baa xagga masderka weeye oo hadda mid ka horo midda dambaa noo imaan doontee masderkeedu waxa weeye waa wacdi baa layidhi midka kalentoodna waa waciid weeye ilaahi wuxuu yihi wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaata haweenka munaafiqaadka iyo walkufaara gaarta gaalada naara jahanama jahanamo naarteeda haalidiina xaalihiin kuwa ku waalayo fiiha naartaas munaafiq inuu gaal yahay saasaad ogaahaysaa naar waxaa weeye waxaan gaal ahayn kuma waaraan qofkaas naarta ku waalayana waxaa weeye munaafiqa weeye waa gaal marka munaafiqu hiya jahanamaw dha ilaahay xasbun kaafigooda weeye jahanamaha ku filan ow dha ilaahay iyo ciqaabkeedaa ku filan walacanahum illaahu allana waa lacnadayo ilaahay naxariistiisa ayuu ka fogeeyey walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaabow dha ilaahay cadaabkaasoo muqiimun oo daa'ima cadaab daa'ima ayaa u sugnaadow ilaahay kaladiina min qablikum waxaa weeye waxbaa lasoo qadarayaa antum ayuha almunaafiquuna soo qadaraysaa antum idinka ayuha almunaafiquuna kuwiinaan munaafiqiinta ahow hadda meeshan waxaa ku sugan irtifaad weeye qaybiyaa laga milicsanaya khidaabaa loo milicsanaya misliyadana waxaa weeye oo saabta hadda aynu soo marnay ayaa markaasaa la ishaarayaa oo markaasi macruuf munkarka ay farayaan macruufka waxaa weeye ay nahwinayaan iyo markaasi qablulyo gacanta ay infaaqa ka laabayaan xuquuq ilaahayo ka tageen waxay marka kala mid yihiin dadkaanu leeya ilaahay antum ayuha almunaafiquuna u soo idinka munaafiqiin yahabow kaladiina kuwa ayaad la tootihiin min qablikum idinka idinka horreeyey kaladiina kuwa ayaad la tootihiin oo lamid min qablikum idinka idinka horeeyey munaafiqiinta nabigeena calayhi salaatusalaam wakhtigiisi joogay ayaa alla wuxuu leeyahay waxaad lamid kuwa idinka horreeyey oo markaa umadyo horaa hase yeeshee kaanuu waxay ahaayeen kuwaasu ashadda kuwa daran minkum xaggiina quwatan quwada ka daran oo idinku xoog badnaayo kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa daran minkum xaggiinna quwatan quwada wa aktara kuwa badanay ahaayeen oo idinka badan haddana amwaalan maalyaalka iyo wa awlaadan awlaad waa idinka maal badnaayeen waa idinka ilmo badnaayeen wa aktara kuwa badanay ahaayeen amwaalan maaliyaalka iyo wa awlaadan awlaada fastamtacuu kuwaasu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodiiay ku raaxaysteen adduunyada wixi ay ku lahaayeen horay ay u cuneenay ku raaxaysteen fastamtacuu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii ku raaxaysteen fastamtactum idinkuna raaxaysta amarka hadda tahdiid waaye raaxaysta le munaafiqiinow bihalaaqikum nasiibkiina ku raaxaysta waxay adduunyo ku leedihiin isaga tantaala leeyihi kamaa sidii istamtaca aladiina kuwa ay u raaxaysteen min qablikum iinka hortiina ahaaday bikhalaaqihim nasiibkooda ay ugu raaxaysteen kama istamtaca aladiina kuwii siday u raaxaysteen min qablikum idinka hortiina ahaaday bikhalaaqihim nasiibkooda ugu raaxaysteen waxuuntum waad makhuurateen oo baabilka ayaad makuurateen ama aad dabaalateen ah, waxaa weeye nabiga calayhi salaatuasalaam la dhacninaayo ayaa kamida mida kii oo kale taaguu kuwaas ay makuurteen ay dabaasheen marka ilaahay wuxuu dhahay ulaa'ika kuwaas xabidad way burtay acmaalum acmaashoodii fidunya adduunyada ay ku burtay waalaakhirati aakhirina way ku burtay wa ulaa'ika kuwaas kuwaasow dha ilaahu humulkhaasiruuna kuwa khasaaro weeye alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo hadda qoladan kale lagu shabahayo xabidad way burtay acmaalum acmaashoogi fidunya adduunyabay ku burtay iyo walaakhirati aakhiro wa ulaa'ika kuwaasowda ilaahay humul khaasiruuna kuwa khasaaro weeye alam yaatihim sow uma imaanow dha ilaahay subxaanau watacaala qolooyinkaas munaafiqiintaa naba'u ladiina kuwii khabarkoodow dha ilaahay min qablihim ayaga ka horreeyey oo min nuuxin nuux qownkiisii ahow dha ilaahay iyo wacaadin reer caad iyo wa samuuda reer samuud iyo wa qowmi ibraahiima nebi ibraahim qowmkiisii iyo wa asxaabi madyana madyan asxaabtoodii iyo walmu'tafifaati tii la dabagediyey atatum kuwaas way ula timidowdha ilaahay rusulun rusushoodii bilbayinaati aayado cadcad ayay ula timidowdha ilaahay alla wuxuu idhi subxaanau wa tacaala isagoo qoladaas munaafiqiintaa u soo qaadaaya dad ayaga ka horreeyey oo sidoodoo kala yeelay hase yeeshee waxaa weeye musiiba ay ku dhacday alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alam ya'tihim ow ilaahay istifaamtan waa istifaam oo litaqriira weeye haa weye alam ya'tihim miyuusan u imaanow dha ilaahay quradan munaafiqiintaa naba'u ladiina kuwii khabarkoodii min qablihim ayaga ka horreeyey qoomi nuuxna waa ka bedeli kartaa nuux qoonkiisii khabarkoodii miyuusan u imaanin ambase ku bayaaniso qoomi nuuxin nuux qoomkiisi ahowdha ilaahay nabilaahi nuux qoomkiisa oo duufaanka lagu halaagay iyo wacaadin reer caadowdha ilaahay oo qoom huud ah iyo wa samuuda reer samuud oo qoomu saalixa ah. iyo wa qoomi ibraahiima nebi ibraahim qoomkiisowdha ilaahay oo namruud ragga uu hogaaminayo ah iyo wa asxaabi madyana madyan asxaabteeda asxaabu madyan waa qoomu shacayb ayaguna iyo walmu'tafikaati sii la dabagediyey waa quraq qoomuluud muluuq weeye oo maaragtay ayaa loola jeedaa qoladaas miyaan akhbaartoori u imaanuu dhah ilaahay marka arrimahan ay samaynayaan maxaa yeele dhacdadii adduunyada taa wax hora ka dhacda asbaabihii dhacdadaas keentoo kale haddii lala yimaado waa la filanayaa dhacdadii oo kale maxaa yeele wixii dhaca in lagu cibro qaato ayaa loo baahan yahay oo wixii khayrana lagu daydo wixii sharna layska ilaaliyo shirkii hore u dhacdayoo ummado ay sameeyeen haddii la sameeyo ummadahaas wixii ku dhacay ayaa cid walba ay filanaysaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala atakum kuwaas waxay ula timiday rasuluhum rusushoodiiw dha ilaahay bilbayinaati aayada cadcad ummadahaas hadda waxaw dha ilaahay rusushii loo soo diray mucjisooyin cadcad ayuu la yimaadeen markaasay beeniyeen waana la halaagay weye marka haddii la halaagay halaagaas xageeka yimiday yaa u sababa yaa ka dambeeya yaa marka ilaan waxa weeye haddii wax la halaago oo wax markaasi dhib loo geysto wixii dhib loo geystay waxaa weeye amaa ladini dulmiyuu ka imaan karaa markaa de ilaahay subxaanahu watacaala inuusan dulmin oo dulmiga ayagu ay sameeyeen maadaama alle ay ka tageen rusushiisa ay beeniyeen macsi ay la yimaadeen dulmigu xaggooda inuu ka yimiday oo ilaahay cidna uusan maaragtay cadaabayn dembi la-aan baa ilaahay nooga warramaya alla markaa wuxuu dhahay famaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum kii dulmiya ilahay ma uusan ahaanin famaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyadlimahum kii dulmiya ilaahay subxaana watacaala kii dulmiya ma uusan ahaanin oo ilaahay dembi la-aan ma uusan cabaabinaan laga wadaa walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen anfusa naftoodaw ilaahoy yadlimuuna kuwa dulmiya hase yeeshee ayaga ayaa naftooda dulmiyey walaakin kalkeeda kaanuu waxay ahaadeen anfusahum naftoodaw dheer yadlimuuna kuwa dulmin ayagaa naftuu dulmiyey maxaa yeele dembi ayay karoomay la yimaadeen oo waajibinaayo in la halaago wacadallaahu ilaah wuxuu yidhi subxaanau watacaala waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar wayuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wayudiicuuna allaha warasuulahu ulaa'ika sayarxamuhum allahu ina allaha casiizun xakiim wacd allaahu almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wamasaakina dayibatan fii jannaati cadnin waridwaanu min allaahi akbar daalika huwa alfawz alcadiim alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala wacad wlmu'minuuna wdha ilaahay waalmu'minuunaw dha ilaahay nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaadka haweenka mu'minaadkaa hadda ilaahay subxaana wa wuxuu nooga soo warramay wacad allaahu almunaafiqiina waalmunaafiqaat raggii iyo haweenkii munaafiqiin tahay wixii markaasi waxaweeye loo yaboohay oo cadaabkahay ayaa ilaahay nooga soo warramay markii sifaadkooda lasoo sheegay hadda ilaahay subxaanau watacaala mu'miniinta ayaa ilaahay nooga warramayaa meeshaan wacdiga ayaguna iska leeyihiin marka alla markuu soo caddeeyo xaala almunaafiqiin waalmunaafiqaat caajilan waaajilan ayuu xaala almu'miniin walmu'minaat wuxuu tahay caajilan waaajilan alla markaas wuxuu dhahay waalmu'minuuna nimanka mu'miniintaah iyo waalmu'minaati haweenka mu'minaadkaah hadda meeshaan ilaahay wacdi kama uusan cabirin baa layidhi shacnigoodaa layidhi maxaa yeele nisbatu lmu'miniin fidiinaa layidhi ka nisbati alqaraabatiyaa layidhi mu'miniinta waxaa weeye nisbadooda ama abtirsiimadooda xagga diinta ay ku abtirsadaan waxay lamid tahay qaraabada lagu abtirsadoo kalentooday lamid tahay layidhi laakiin munaafiqiinta nisbadoodu waa mid dabiiciya ah oo nafsaaniya weeye waa marka jinsi waaxida weeye ilaahay markaa wuxuu dhahay walmu'minuuna nimanka mu'miniinta iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka bacduhum barkood awliyaau bacdin dadka kale awliyadiisu weeye dadka mu'miniinta rag iyo haween waxaa ka dhexeeya xiriir iyo wilaayaa ka dhexaysa dha ilaahay oo waxaa weeye abtirsiinno oo qurahay leeyihiin waa midaas waxaa weeye diinta weeye haddana alla wuxuu dhahay ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi wanaaggay farayaan oo wanaagga naftoodana waa la jecel yihiin ikhwaankooda kaleentooda muslimiintana way la jecel yihiin weye macruufna waxaa la yidhaha wixii sharciga lagu garto inuu khayr yahay iyo caqliga saliimkaa weeye ya'muruuna bilmacruufi macruufkay farayaan wayanhowna canilmunkari munkarkana way reebayaan wayuqiimuuna asalaata salaaday oogayaan wayu'tuuna azakaata zakaday gudanayaan munkarka way reebayaan salaaday oogaayaan buu dhahay ilaahi subxaana wa oo arkaan iyo shuruud iyo aadaab kula imaanayaan wayu'tuuna zakaata sakadana way gudanayaanoo xoolahooda sakada way ka bixinayaan wayudiicuuna allaha allay adheecaayaan iyo wa rasuulkiisa ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala allaba rasuulna way adheecaayaan ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay sayarxamuhum ullahu alla waa u naxariisanayaa ilaahay naxariistiisa u siinaayo oo janna ah ina allaha allana casiizun alii qaaliba weeye waxau tamcaynaayo xakiimun alii kalsuuman weeye in allaha alla casiizun alii qaalib weeye shay casiis gelmaayo inuu wacdigiisa iyo waciidkiisa oofiye xakiimun alifalku ma weeyo shay walba maxalkiisuu dejinayaa marka waxaa wacdiga ahoo ilaahay subxaana watacaala muuminiinta u yabooray aayadaha dambey noogu imaanayaan hase yeeshee casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu